على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم التابعي wamaa nuhi wixii la reebay canhu xaggiisa oo min altacabudi cibaado ah aw amase hayrihi cibaado kayrkeeda wixii la reebay oo shareecadu reebtay oo ama cibaado ah ama ah aan ahaynoo wax kale ah cibaadadan wey waxxelaa ah. afsidhu kaa isaga a oo buri laa taraddadi hana noqnoqoninoo xukumka ha ka shakin si go-an go-aankiisa u qaada way macnaha shareecadu waxay reebtay oy diidday ayaa laba ah waxna waa cibaado oo cibaado ilaahay loogu dhowaanayo ayay ku saabsan tahay diiddadu iyo nahyiga iyo reebiddu waxna waxay ku saabsan tahay wax aan cibaadada ahayn oo cibaadada ka baxsan waa macaada ah ama mucaamalaad ah ama manaafic ah ama acyaan ah wixii aan cibaado ahayn oo dhan waa gooni wixii cibaado ana waa meel wuxuu ku yidhi marka nahyigu ama cibaadaha ku saabsanaado ama waxaan cibaado ahayn ha ku saabsanaadee shayga marba haddii la diidoo shareecadu reebto shaygaa shareecadu ay reebtay buri fasaadi afsidhu waxaa laga wadaa bimacnaa waxaan jirin ka soo qaad yani alfasaad waxaa laga wadaa bimacna albutlaan abtilhu waay leannu cinda aljumhuur farqi uma dhexeeyo bayna albutlaan waalfasaad xanafiyada kala qaadaan laakiin cinda aljumhuur albaail huwa alfaasid walfaasid huwa albaail marka afsidhu buri waay ayb arrintaana shaki uusan kaa gelin qaacidadani waa qaacida loo yaqaano annahyu yaqtadi alfasaad ikhtisaaran qaacidadu waa saas annahyu yaqtadi alfasaad nahyigu wuxuu keenaa shaygii layska reeba manhiga ahaa inuu fasaado saasaa nahyiga ka dhalatay ayib oo shay ruuxu hadduu sameeyo shay shayguna shay ay shareecadu reebtay uu yahay cibaadana uu yahay cibaadadaa waxaan leenahay waxba kama jiro mucaamaluu sameeyey iyo waxaan cibaado ahayn shareecaduna reebtay waxaan leenahay waxba kama jiro guur buu sameeyey shareecadu reebtay waxaan leenahay waxba kama jiro leanna reebidda shareecadu reebtay wuxuu kutusay inuusan wax jiro ahayn shareecadii baa diiday saas daraaddeed baatil waay ayib qaacidadu sidaas waay su-aashu waxay tahay marka kitaabka waxaan soo sheegnay qawaaciddiisu qaarna waa usuuliya qaarna waa fiqhiya soo ma qaacidadan ma usuuliya mise waa fiqhiya waa qaacida usuuliya leesh liannahaa adiladii bay ku saabsantahy soo ma adiladii shareecada ku yimid ee reebtay oo waxyaalaha qaarkood dadka u diiday diiddadaasi maxay keenaysaa oo ka dhalanaya daliilkii bay marka xaggiisa aaday soo ma marka waa qaacida usuuliya qaacida usuuliyo adiladay ku saabsantaha macnaha ayib qaacidadan wixii shareecadu reebtay inuu fasaadayo burayo ama cibaado ha ahaado ama cibaado yuusan ahaanine adilay leedahay adiladeedana sheekhu hadda wuxuu ka sheegay muxuu ahaaye ama uu ka mid dhigay xadiidkii nebiga sal alla lay wasalam ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen waa qayb xadiidka caaisha ka mid ah xadiidu bariira caanka ku ah kullu sharطin laysa fii kitaabi اllahi fahuwa baطil wain kana mi'ata sharطin shardi kasta oo dadku ay dhigtaan waa waxba kama jiro boqol shardiba ha ahaadee shardiga oon ilaahay xukumkiisa ku jirin aan xukumkiisa waafaqsanayn waay laysa fii kitaab illahi fii xukmi illahi baa laga wada saas way macanaha shardi kasta iyo wax kastoo lagu heshiy iyo heshiis kastoo la dhigto oo aan waafaqsanayn ilaahay xukumkiisa waa baatil saasuu macnaha ka wada wixii marka aan ilaahay xukumkiisa waafaqsanayn waa wuxuu diiday soo ma saasay marka ku imaanaysaa shay kasta oo shareecadu diiday waa faasid ama waa baatil macnaha ayib miaaluu marka sheekhu bixinayaa tusaalayaal sida caadada waa qaacidada markuu bixiyo tusaalayaal buu bixinayaa si ay qaacidadu ugu caddaato wuxuu miaal ka dhigay maalan ruux baa jumcadii markii la aadaamay jumcadii markii loo aadaamay aadaanka dambe hadday laba aadaan jiraan aadaanka dambe oo masaajidda qaarkood ba ama laga adaamin qaarna waa laga adaamaya aadaankii dambe markuu dhacay oo imaamkii uu saaran yahay mimbarka ayuu wax iibsaday ama iibiyey iibkaasi ma asaxaya mise ma asaxayo waa a ma asaxayo waa faasid ama waa baatil waxba kama jiro maxaan u deliishanay aayadda qur-aanka wadaru lbayc soo ma ah, beeca ka taga dhaco wadaru lbayc siiqadu waa siiqat اlmri laakiin macnuhu waa macna nahyi waay soo ma siiqa utruk iyo iyo dar iyo dac iyo yani daahirkoodu waa siiqu amrin waaye laakiin macnahoodu waa macna nahyi waay soo marka ee ka taga beeca waa nahyi nahyigii shaygii lagaa reebay baad samaysay maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalan in lagu yidhaahdo waxaad samaysay waa baatil waxba kama jiro ayib waxba kama jira haddaynu nidhaahno maxaa ka dhalanaya iyadana aharka ka dhalanaya sharcan waxa waaye beecu ma asixin wabittaali badeecadana ninkii horay u lahaabaa leh lacagtana ninkii horay u lahaabaa leh faa'iide haddii laga helayna waxba kama jirto waa xaaraan lanna haddii la yidhahdo caqdigani waa faasid aahaartiisii baa la tirtiraya kaan lam yakun baa laga dhigaya si isagoon dhicin oo kale laga dhigay badeecad iyo silcadana ninkeedii baa iska leh lacagtana ninkeedii baa iska leh wax beecana maba dhicinba saas maana waxaa laga hadlaya waa dadka jumcadu ku waajibtay waay dumarka iyagu ka warran baa laleeyahay dumarka isaga dhiibta iyaga jumca laguma leh laakiin ishkaaliyada imaanaysa waxa weeye dad jumcadii ku waajibtay haddii dukaankiiyo badeecadu mashquulinayso oo bedelkii la rabay inay jumcada soo aadaan ay suuqii eh, ka tijaaraysanayaanoo alaab ka gadanhayaan adiguna aad dukaankii u furtay islaantaadaba kaga imow eh meeshaa ishkaaliya waxaa ku jirta ah dadkii waajibka ka tegay baad u kaalmaysay tacaawun cala alimi wey markaa dhankaasay kaga imaanaysaa markaa macnaa ayb masale kale way waa ka baxnay baddi miaalada sheekhu bixiye waxaa ka mid a qolo ciyaaraysa khamaar ciyaaraysa ayuu ka gaday waxay ku ciyaarayeen a beecaasi waa faasid leesh lianna khamaarka shareecadu waa diiday waana tacaawun cala alimi waaye mar hadduu tacaawun cala alimi yahay beeca u kaalmaynaya xaaraan buu noqonaya miaal kale waa wuxuu tusaale kale ka dhigay ruux baa wuxuu iibsaday badeeco walaalkii iibsaday walaalkaabaa badeeco kaaga horray wuu iibsaday intaad ka daba tagtay ood fallistay baad badeecadii adigu la soo wareegtay isagiina meeshaabaad ka saartay nebiga maxaa ka sugan sal lla ly waslam inuu yidhi laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiin qaarka kale beeciisa yuusan ka dulgadanin ayib soo nahyi maa nahyigaasi haddii aad jebisood ku dhacdo wixii lagaa reebay oo walaalkaa oo la heshiiyey ninkii badeecada lahaa ooy wax kala iibsadeen laakiin ayna la kala wareegin intaad ka dul timaadood fallisto aad meesha ka saarto saa ku iibsato beecaasi ma saxba mise waa baail nahyiga markaan qabanno waa baail leesh lianna annahya yaqtadii alfasaad walbutlaan way manaa saas manaa ayib masaladiis waa masale khilaafiya waa u tegi doonnaayo jumhuurtu waxay qabaan caqdigu asaxayaa shardiguna waxaan u jeedaa maca alimi oo abyaadda soo socota quyuud uu ku keeni doono oo ah nahyigani beeca laftigiisa kuma saabsanee wax beecaba ka baxsan buu ku saabsan yahay shardigii beeca iyo beeca ruknigiisii iyo eh, lafahaantiisii waxaan ku saabsanayn oo bannaanka ah nahyigu ku saabsan yahay wabittaali fasaad ma keenayee yasixu maca alimi bay qabaan jumhuurtu laakiin inuu burayo binaa'an calaa daahiri nahyi waxaa qaba daahiriyada iyo bacdu alculamaa baa qaba oo iyagu waxay leeyihiin maya nahyi baa meesha yaalla nahyigina waxaan isku ogeyn yaqtadi alfasaad wabitaali caqdigaasi ma jiro waxaa la mid ah hadduu gabadh nin doonay uu ka daba doono walaa yakhtuba calaa khibati akhiihi sooma tanoo kale waay khiba cala alkhiba nin baa gabadh doonay waa loo ogolaaday way u doonnan tahay ehelkiibaa ka warhaya hadhow yuu mxuu ahay yuu hoos ka sasabtay bas waxba soo istaagtayba ma rabo ninkii hore maxaa kugu dhacay may ma rabo ila nin baa hoos kala soo xidhiidhay imtixaanka jira ah. bas sidii buu ninkii meesha kaga saaray gabadhii ku guursaday alkhiطba cala alkhiطba waay soo nebigu ma reebin guurkaasi ma ansaxayaa mise ma ansaxayo haddaan fasaadka daahirkii haddaan nahyiga daahirkiisa qabanno annahyu yaqtadi اlfasaad wabittaali laa yasixu nikaax soo ma waana sida daahiriyadii iyo bacd alculamaa ay marayaan jumhuurtuna waxay marayaan sidii ay beeca mareen ee hadda soo sheegna ayb markaynu nidhaahno nahyigu wuxuu keenayaa fasaad buu keenayaa macnaheeda waan soo sharaxnayo wuxuu keenayaa in caqdigu fasaqmo oo meesha laga saaroo buro wabittaali badeecadana baa'icii baa iska leh lacagtana ninkii iska lahabay u noqonaysaa saas way macnaha waxaana daliilu abuu leeyahay sheekhu nebiga sal lla lay waxaa loo keenay timir wanaagsan timirtu way kala fiican tahay timir fiican baa loo keenay nooca fiicanna markaasuu nebigu weydiiyey sal lla lay timirtan seed ku keenteen buu yidhi markaasaa waxay yidhahdeen kunna na'hudu asaaca min hada bisaacayn yacni min altamri alradii ah, hal suus oo timirtan wanaagsan ah yaa waxaannu ku gadannaa oon dhaafsannaa laba suus oo timirta xun ah ayb wasaacayni bialaaa laba suus oo timirta wanaagsana baan saddex suusoo midda xun a dhaafsannaa saasaan iskugu kala gadannaa saasaanan timirtan kusoo gadna bay dheheen markaasuu nebigu wuxu uhi sl lay slam rudduuhu celiya buu yidhi ninkii timirtan lahaa u celiya tii aad idinku bixiseenna soo ceshada leesh sababta maxay tahay leanna beeca muxuu yahay ya waa ribo laba timiroodoo kala badan baa laisku gadayaa soo ma haba kala duwanaad midnaha fiicnaato midnaha xumaato laakiin timirtu waa waxyaalaha ribowiga ah markii laysku gadayo sharti waxa ah inay isla eg yihiin haddii kale maxaa gelaya oy kala bataan ribada loo yaqaano ribal ribal fadli baa gelaya ribal fadli hadday gashay nahyi baa la galay soo ma nahyigii nebigu wuxuu ka ratibay caqdigii inuu faasid yahay ha la buriyo timirtiinnii soo ceshada isagana timirtiisii u geeya wa hada huwa macna alfasaad macna albutlaanku waa saasoo caqdiga aarkiiyo raadkii ka dhalan lahaabaa buraya meesha ka baxaya macnaha natiijadiisaasnatiijadiisu waa butlaan ayib haddii la yidhaahdo caqdiga sahal laysaga daayo oo maadaama uu dhacay kii lacagta qaatayna lacagtiisa iska qaato kii silcad badeecada qaatayna badeecadiisa iska haysto sidaa haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysaa inaan caqdigii tasxiixnay leanna ma dhici karto inaad tidhaahdo caqdigii waa faasid haddana inaad imaartiisii iyo raadkii ka dhalan lahaa iyo aahaartiisii aad asixiso wailaa fasaadba markaa maba jira de ayb lama daynayo marka miaalada sheekhu bixiye waxaa ka mid ah eh, ruuxu maalan hadduu rahan dhigo nin baad wax ka daynsatay dayntiibaa waxaad u dhiibtay alaabtan sii haysaa tiri rahantan cudhaadhan intaan kaaga keenayo lacagtaada rahantii buu kaa haystaa baabuur buu haystaa dhul buu haystaa rahan buu kaa haystaa rahantaa iyada ah rahantaa iyada ee la haysto ma xorayn kartaa maxaan ujeeda ma iibin kartaa nin baa kaa haystoo dayn kugu leh intaad suuqa tagtay baa waxaa tidhi dhul baan haystaa intaasi ha layga gato beec baa wargelisayba ma asaxayo beecaas leesh li'anna shayga rahanta ahee daynta loo haysto ma gadmo dimadiisu waa mashquul waxaan ugu tegi doonnaa qaacidada aan u tegi doonno almashquulu laa yushaqal taasaan ugu tegi doonnaa oo sheekhuu bayt ku keeni doono insha allahu tacaala marka lamana gadi karo hadduu addoon yahayna lama xorayn karo hadduu xoreeyo ama gadana waa faasid leanna milk yacni ruuxii daynta ku lahaa xaqiisii baa dhacaya oo meesha ka baxaya haddii saa lagu asixiyey soo ma marka sideedaba ruhuunaadka iyo waxyaalaha rahanta loo dhigay xukumkoodu waa saas tusaalayaasheeday ka mid taha macnaha waxaa ka mid a ah tusaalayaasha uu sheekhu bixinayo haddii uu ruuxu iibiyo shay majhuul ah oo lamama yaqaanaba wuxuu yidhi intaad tagtaa waxaad ku tidhi sac baan kaa iibiyey neef lo-aan kaa gaday oo meeqaad iga siisay waxaan kaa siiye toban kun neefka lo-a waa noocee waa sakee miyaa la yaqaanaa lama yaqaano waa beecu majhuul shareecaduna nahaa can bayci algharar buyuucda kadada oo jahaalada xambaarsan shaaricu waa diiday waa reebay sidaasaa wax lagu kala gatay maxaad leedahay beecaasi waa faasid muxuu faasid u yahay wuxuu faasid u yahay shaaricaa reebay nahyi baa ku yimid wannahyu yaqtadii alfasaad saas way maanaa waxaa ka mida maalan wuu guursaday laakiin guurka qaabka wax u guursaday waa guur shareecadu diiday wuxuu ku miaaliyey sheekhu nikaaxa la yidhahdo nikaaxu shikaar nikaaxu shikaarka waxa weeye inaad tidhaahdo gabadhaydaan kuu guurin aduguna gabadhaada ii guuri meerkii gabdhuhu qaadan lahaayeenna labadooda xubnood isdhaafsannay baa booskii meherka ku jira tanna meher qaadan mayso tanna meher qaadan mayso labadii xubnood baan isku gadanay ah, soo maa shiqaar baa la yidhaha ama walaashaa ii guuri walaashaa guurso sidaana aan ku kala qaadanno waxbana yaynaa isweydiinin nikaaxu shiqaar baa la yidhaha nebiga salawaatu rabbi waslamu calayhi nahaa can nikaaxi shiqaar guurka noocaasa wuu reebay ayib sidaasoo kale hadda maalan waa ruuxu mucaamaloodeen saasay wax isu siiyeen maxaan dhahaynaa nikaaxasi masaxba mise waa baail waa baail maxaa daliilu ah lianna shaaricaa reebay nahyiguna yaqtadii alfasaad waad burin haddii meher laysa siiyo ma ah haddii tanna meherkeeda gooni loo siiyo oo fuul ah buuxa tanna meherkeedoo buuxa gooni loo siiyo shiqaar ma aha markaa saas way macanaha waa laba caqdi oo markaa kala madax bannaan ayb taas weeye oo ka mida maalan waxaa ka mid a maalan uu tusaale ka dhigaya haddii uu haweenay ciddada ku jirtaba guursado naag la furay ama laga dhintay oo weli ciddadii aan ka bixin ayuu ayar mehersaday guurkaasi ma sax mise waa khalad waa khalad mana asaxayo maxaa yeele ilahay muxuu yidhi walaa taczimu cuqdata annikaaxi xata yabluqa alkitaabu ajalahu nahyi waay soo ma wannahyu yaqtadi alfasaad saas daraaddeed guurkaasi sax maha wahaakadaa adiladu way fara badan tahay iyo tusaalayaasha masalada loo samayn karayo adilada uu sheekhu u sameeyey waxaa ka mida oo aad muhim u ah daliil caqli ah adila naqliyo badanna way leedahay masale qaacidadaasi daliil caqliyaa ka mida daliilka caqligaa wuxuu yidhi shaaricu markuu shay reebo ama cibaado ha noqdo ama shay kale ha noqdee markuu reebo wuxuu ula jeedaa in laga fogaado oon la samaynin soo saas maa haddaan marka qirno oon sidaa ku asixinno isagoo shaaricu reebay haddana sida aan idhaahno sax buu ku yahay bimacnaa waxa weeye iqraarkeennaasi wuxuu noqonayaa inaan xaaraamtii qirnay wixii shareecadu diidday inaan sugno baa ka dhalanaysa ayib bal marka qaarkood waxayba noqon kartaa buu yidhi shareecadii oo aan toos uga horgaynay ama isugu taagnay ama lid ku noqonnay baa ka dhalanaysa buuidhi le'anna wixii la reebay sharcan dalabkiisu waxa weeyaan ka taga waa inuusan imaanin meesha inuusan imaanin haddii yacni waxa weeyaan la faray bimacnaa waxa weeyaan waa inaan la suginee la buriyo haddii la sugo markaasi waxay noqonaysaa muxuu ahaayey inaan shareecadii ka hor nimid wey macnaha ayib miaaliyaashu marka way farabadan tahay sheekha tusaalayaasha aad buu ugu yani u badinayaa maalan waxaa ka mida uu leeyahay haddii uu ruux tukado ila nebiga wuxuu rabay sal lla lay waslam salaada subax gadaasheeda ilaa qoraxdu soo baxdo si fiican ay waxoogaa soo kor noqoto iyo casarka gadaashiisa ilaa qoraxdu dhacda yaan la tukaninba ninbaa salaad sunnaa iska tukaday labadaa wakhti wakhtiyada salaada la reebay buu salaad sunna iska tukaday salaadaasina sabab ma leh waa sunno iska mutlaqa wuu iska tukaday ma waxaan dhahaynaa salaaddiisu waa sax wuuna wuuse dembaabay mise waxaan leenahay salaaddiisi waxba kama jirto ya daahirka nahyiga haddaan qabanno waxaan leenahay salaadaasi maba asixinba ha islu goynin ajir ka heli maysid maba soconaysaba daahirka nahyiga marka la qabto way macnaha yaysaa noqonaysaa maalan ninbaa maalintii ciidulfitriga ama ciidul buuba sooman yahayba labadii maalmoodee la ciidahay yuuba yidhi anugu maanta waxaan ku farxahayaa soonka soo farxa lama dhihin aniga farxaygu waaba soonku yidhi waaba soomahayaaba ah, maxaan leenahay nebigaa reebay labadaa maalmood in la soomo nahyiguna fasaad buu keenaa saas daraaddeed soonkaagu maba asaxayaba mana guntamayo islu goyn wahaakada qaacidadaasi marka miaaladeedu aad bay u fara badan tahay ayb wuxuu yidhi marka wamaa nuhii wixii la reebo canhu xaggiisa la reeboo shareecadu ay reebto oo min atacabudi cibaadaadka ah mintaasi waa bayaaniyo waa min atacabudi cibaadaadka ku cad aw hayrihi ama cibaadaadka hayrkooda afsidhu kaa isaga a fasaadiyoo buri laa taraddadi arrintaa iyada ana shakiyuusan kaagal ha noqnoqonin xukumkaasi ha ka noqnoqonine go'aankiisa qaada wey manaa ku dhiiro ayb fa kullu nahyin qaacidada si guud marka lagu yidhaahdo iyadoo duuduuban haddaad rabto waa baydkaa hore annahyu yaqtadi alfasaad laakiin tafsiil bay leedahay markii lasii gudagalo qaacidada lasii kala dhigdhigo faahfaahin bay leedahay faahfaahinteedii buu labadan bayd ku keenay marka labadan bayd marka waxay ka dhigan yihiin taqriiban katafsiili lilijmaali asaabiqi waay xadiidkii yani waxaan u jeedaa eh, baydkii hore wixii uu sheekhu si duuduuban ugu sheegay buu labadan bayd ku faahfaahinayaa saas way macanaha waa tafsiil markaasuu wuxuu yidhi fakullu nahyin nahyi kasta oo caada noqday lidawaati shayga laf ahaantiisa u noqonaya shayga yska reebay laftiisa nahyiga u noqonaya aw amase lishuruuطi ama shayga layska reebay shuruudiisa u noqonaya sayaatii kaasi wuu imaan mufsidan xaal uu yahay mid fasaadiyey sayaatii wuu imaani nahyigaasi mufsidan xaaluu yahay mid fasaadiyey ee shaygii buu fasaadinayaa mufsidan lishay way macnaha wain yacud hadduu noqdo nahyigii likhaarijin shay ka baxsan shay baxsan oo bannaanka ah muxuu ka baxsan yahay wuxuu ka baxsan yahay daatadii manhiga iyo shardigiisii buu bannaanka ka yahay likhaarijin hadduu nahyigu u noqdo shay ka baxsan can daati alcibaadati wa can shartihaa ka baxsan hadduu u noqdo kalcimmati cimaamadoo kalaba weeye miaalkuye falan yadira markaa ma dhibayo nahyigaasi ma fasaadinayo manhiga la yska reebay ma fasaadinayo markaa ee fafhamanna fahan oo fahan buu ku yidhi alcillata cillada fahan masaa'isha cilladooda xikmadda ku jirtay shaaricu u diiday ee u reebay fahm wax weyn baa ku jira inaad cillada fahamtee wey macnaha tafriic wey markii oo qaacidadii horey tafriic ka tahay wuxuu ina yidhi sheekhu nahyiga hadda uu soo duuduubay yuhi fasaad buu keenaa yuu wuxuu u kala qaaday saddex qaybood nahyigu inuu u laabanayo shayga layska reebay laf ahaantiisaba inuu u noqonayo oo nahyigu wuxuu ku saabsan yahayba shaygan mucaamaladan cibaadadan muxuu ahaaye caadadan shaygan layska reebay laf ahaantiisuba nahyigu yuu ku saabsan yahay marka waxaa la yidhahdaa daatu shay baa la yidhahdaa ama daatu lmanhiyi shaygii layska rabay laftiisii hadduu nahyigu ku socdo ku saabsan yahay waa mid ama ma ahee nahyigu wuxuu ku saabsan yahay shaygii layska reebay laftiisii meehe shayga shardi uu leeyahay shardi uu leeyahay kaba soo qaad maalan salaadu soo weysadu shardi umaaha kuma saabsana salaadda laf ahaanteedii nahyigu laakiin nahyigii wuxuu ku saabsan yahay weysadii buu ku saabsan yahay weysaduna maxay u tahay salaadda shardi bay u tahay soo ma labadaa horta meel dhig nahyigu hadduu ama shayga laftiisa ku saabsan yahay ama uu u noqonayo ku saabsan yahay shayga shardi uu leeyahay markaasi nahyigu wuxuu keenayaa fasaad buu keenayaa shaygii waa burayaa markaa oo markaa waxay u noqonaysaa annahyu yaqtadi alfasaad labadaasay ku saabsan tahay soo ma hadduu nahyigu ku saabsan yahoo u noqonayo shay aan ahayn wixii layska rabay laftiisii maaha shardigiisiina maaha labadaa wax ka baxsan buu ku saabsan yahay markaas saddexaad nahyigaasi fasaad ma keeno shaygii waa asaxayaa asagoo nahyi ku jiro laakiin waxaan leenahay waa asaxayaa maca alimi dembi baa jira oo ruuxani waa dembaabay nahyiga uu galay laakiin shaygii waa asaxayaa cibaadadii waa asaxaysaa mucaamaladii waa asaxaysaa caqdigii waa asaxaya markaa saas way macnaha miiaal buu bixiyo wuxuu yidhi kalcimma cimaamadoo kale waay ah, tusaalayaal buu bixin doonaa lakiin tusaalahaa si gooniya maadaama uu ku keenay nadmiga wuxuu ka wadaa salaad baad tukanaysa salaadda aad tukanayso waad weyse qabtaa dharka aad qabteed ku tukanayso inta cawradaada asturaysa waa dhar xalaal ah laakiin madaxa waxaad ku qabtaa cumaamad aad soo dhacday ama cumaamad xariir ah baa madaxa kuu saaran ama koofiyad xariir ah salaadda aad sidaa ku tukatay ma sax baa mise waa sax mise waa baail waa sax maxay sax ku noqotay nahyigu wuxuu ku saabsan yahay shay aan salaadiina ahayn salaadda shardigeediina aan ahayn labadaba ka baxsan limaada lianna haddaabaad cumaamad la'aanba tukataba soo salaaddii asixi mayso a madaxoo la daboolo salaada shardina uma aha salaadda lafteediina ma aha soo saas maa marka waa shay khaarij oo baxsan waa haddii uu shay noocaasoo kalea nahyigu ku saabsan yahay wuxuu ina yidhi falan yadiira falan yadiira muxuu ka wadaa marka bimacnaa ma burinayo waa dhib waa leeyahay oo dee dembi baa ka dhalan laakiin wuxuu ka wadaa falan yadiira ay lan yufsida cibaadada ma fasaadinayo ee cilada faham buu kuyidhi waa ka hadli doonnaa cillada iyada macna masaladaasi marka waa bayaan oo e, sidaas hadda aan u sharaxnay ayay masalada uula jeedaan sheekhu e, tusaalayaal badan buu marka bixinayaa bal tusaalayaasha wax ka mid a ah aan soo qaadanno maalan wuxuu yidhi sharcigu wuxuu reebay ruuxu markuu tukanayo inuu salaada dhexeeda kor fiiriyo salaada dhexeeda inaad kor fiiriso ood cirka fiiriso ayuu shaaricu reebay oo weliba waxaa ku soo araray goodi ah inay dhici karto inaysan indhahaaguba kuu soo noqoninba soo ma ayib ruux isagoo salaadda ku jira ayuu dhinacyaha waxaan u ayuu kor fiiriyay cirkuuba indhaha la aadayba ilan waxaa la rabaa salaada markaad ku jirto inaad yani wax way fiiriso meeshaas ku sujuud mawdici sujuud inaad fiiriso hadday ka tagtana hortaada inaad fiiriso laakiin inaad cirka indhaha la aado maxaa kaa jira haddaad cirka fiiriso nahyi baad ku dhacday salaaddii ma burtay mise ma burin waay marka nahyi waad gashaye nahyigaasi ma salaada lafteediiba ma shardigeediiba ma shay ka baxsanba ilaan saddexdan ba ay samay ayb culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen buu uhi sheekhu salaaddu waa baatil way burtay sababtu maxay tahay adoo salaada gudaheedii ku jira ayaa waxaad ku kacday shay shareecadu diidday soo oo kor fiirin ah wabitaali salaadii bay ku saabsan tahay salaada dhexeeda kor ha fiirinin waa nahyi salaadii ku saabsan fasaad buu keenaya cibaadadaasi waa burtay bay dheh sidaasina waxaa maray daahiriyada oo sideedaba ogow daahiriyo abwaabta nawaahida marka la joogo iyo awaamirta iyo qaacidadoodu waa qaacido muarid ah ayagu waxay leeyihin nahyi waa nahyi sheekh warka ka bax nahyi waa nahyi fasaad buu keeni jumhuurtaa waxaan kala qaadqaadi oo yani mid u noqonaya shardiga iyo mid u noqonaya e, daatu shay iyo mid khaarij u noqonaya iyo laakiin daahiriya waxay kuu istaagay iyagu war shaygu nahyi maye ha shaaricu ma diiday ha ma la sameey ha baail ka dhig warwareeggaa ka baxa laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin ma ahee muxuu ahaay cibaadadii waa asaxaysa leanno ruuxuu qiblada inuu ujeedsado umbaa sharti ahayd qibladiina kamuuna jeesanina waxoogaa indhaha unbuu kor u yara qaaday soo ma sidaas daraaddeed nahyigani kuma saabsana salaada lafteedii shardigeedana kuma saabsana saasay marayaan sheekhu masaladaa iyadaa wuu keenay madhabka dhahaya salaadii way burtay buuna xoojinaya oo madhabka daahiriyada ah ee madhabka jumhuurtana wuu radinaya laakiin markaad u noqoto kitaabkiisa sharxulmumtica wuxuu dooranayaa ra'yiga jumhuurta wuxuu le waxaa xoog badan inaysan salaadu buraynin halkana wuxuu xoojinayaa inay burayso ayib beeca oo kaleeto buu miaal ka bixinayaa nahyiga u noqonaya mucaamalada lafteeda u noqonaya ama shayga laftiisa u noqonaya wuxuu leeyahay waa wax beeca dhaca ama wax kale iibsiga dhaca aadaanka dambe ee jumcada gadaashiisa soo ma shaaricu muxuu yidhi wadarul albayc nahyigu waxgee ku saabsan yahay beeca laftiisa daat lmanhiyi buu ku saabsan yahay wabittaali muxuu keenayaa yaqtadi alfasaad soo ma miaal waa ayb aw lishuruui ama shuruuuu u noqonaya hadduu shuruuda u noqonayana waxa weeye meesha butlaanku ka imaanayo hadduu shardiga u noqonayo shardi maxaa la yidhahdaa shardi waxaa la yidhaahdaa shay haddii la waayo mashruudkiisana la waayayo laakiin helitaankiisa ayna ka laasimaynin in mashruudkii la helo soo ma shardi sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa ka baxsan yahay maahiyatu shay shayguu shardiga u yahay laf ahaantiisa bannaanku ka yahay laakiin sibuu ugu xidhan yahayoo asaga haddii la waayo shaygiina waa la waayaya sharti baa laydhaha soo ma salaad iyo weyse sooma kala baxsana so salaad iyo weyse ma kala baxsana laakiin haddana sibay isugu xidhan yihiinoo haddii weyse aynan asixin salaaddii ma ansaxaysa saas waa shardi waa kaas marka shardi waxaa la yidhaahdaa shay ka baxsan cibaadada hadduu cibaadada gudaheeda ku jiro rukni bay markaa dhahayaan wahada hada bayna alrukni wa bayna ashar labadoodaba haddii laga tago waxay keenaan butlaanu alcibaada laakiin waxay ku kala gedsan yihiin midna shaygiibuu ku dhex jiraa midna bannaanku uga baxsan yahay marka haddii shaygii shardiga u ahaa nahyigu ku saabsan yahay shaygii shardiga ahaana uu nahyigu buriyo shaygii shardiga loo ahaa ma asaxaya waay ya ma asaxayo limaada lianna shardigii baa buray hadduu shardigii burayna mashruudkuna waa inuu buro saas saas daraaddeed ba hadduu daatada u noqday hadduu shardiga u noqdo nahyigu labadaba budlaan uu keenaya min hadihi alxayfiya weeyaan macnaha tusaale wuxuu uga dhigay haddii shaaricu ku yidhahdo maalan biyahan ha ku weysaysanni biyahan ha ku weysaysanni waad ku weysaysatay waysadaadu ma ansaxaysaa maya maxayna u asaxaynin lianna nahyi baa galay nahyiguna fasaad buu keenay waad ku weysaysatay waad ku tukatay salaadaadii ma saxba maya maxaa buriyey wixii shardiga buriyey baa iyadana buriyey soo ma shardigii oo weysada ahaa wixii buriyey baa cibaadadana buriyey soo saas ma ayib wuxuu ka dhigay miaal labaad maalan oo sheekhu ku miaalinayaa waxaa lagu yidhi ha ku tukanin meelaha musqulaha ah iyo xabaalaha alardu kulluha masjidun ila almaqbara walxamaam ah, xamaamka inta badan waxaa loo isticmaali jiray meelaha lagu qabaysto xabaalaha iyo meelahaas ha ku tukanin baa lagu yidhi waa lagaa reebay soo ma waad ku tukatay waad hee waad ku tukatay salaadaadu ma saxba mise sax daahirka nahyiga markaan qabanno sax maaha maxay sax u-aan weyd nahyigu xaggee buu galay ma salaadda lafteedii buu galay mise shardigeeduu galay shardi buu galay soo ma lianna makaanka lagu tukanayo makaanka lagu tukanayaayo waa shardi inuu daahir yahay inuu hagaagsan yahay inuusan wax salaada buriye lahayn soo maha makaankiibaa marka nahyigu ku soo arooray haddii makaankii aad ku tukanaysay nahyigu ku yimid shardi shuruudii ka miduu nahyigu haystaa hadduu shardiga haystana mashruudkana waa haystaa saas way macnaha sidaasaa marka waxa weeyaan iyadana uu miiaal ugu noqonaya ayib wuxuu sheekhu leeyahay laakiin culimmadu waxay ku miaaliyaan ayagu nahyu noqday oo shardi cibaadadu ay leedahay u noqday nin ku tukaday mara xaaraan ah mara xariir ah ayuu ku tukaday ayib yaani marada uu ku tukanayana waa mara xariir ah ama waa wuxuu qabaa mara eh, nijaaso ah ama wuxuu qabaa mara uu soo dhacay oo bililiqa ah intii cawradiisu ku asturnaydba waa marada noocaas ma asaxaysaa mise ma asaxayso salaaddiisu ma asaxayso maxay u asixi weyday nahyi baa wuxuu ku saabsan yahay sharti shuruudas ka mida salaada oo ah satrulcawra soo ma cawrada markaad asturayso waa inaad mara daahira ku asturto mara xalaalana ku asturto mara shareecadu diidday baad cawradii ku asturtay saasaad ku tukatay nahyigii wuxuu haystaa shardigii cibaadada budlaan buu keeni iyo fasaad mashruudkii oo cibaadada ahaydna waa la fasaadaysaa saas way macnaa marka hadduu daatu daatada u noqdo manhiga iyo hadduu shardiga u noqdoba fasaad buu keenaya miaaladaasuu marka sheekhu uu ka bixinaya mana mucaamalaadkiibuu haddana u yimid kuwaasi waa cibaadaadka mucaamalaadkiibuu iyadana tusaale ka bixi wuxuu yidhi oo miaal uga dhigay maalan ilmo uurka ku jira neef geela ama muxuu ahaayey adhi ah uur jiif calooshiisa jiifa baa la kala iibsanayaa nebiguna wuxuu reebay waxa uurka ku jira in la kala iibsado soo saas maaha waa la kala iibsaday beecaasi ma asaxayo mise ma asaxayo ma asaxayo muxuu asix waayey nahyi baa haysta nahyigu xagee buu ku saabsan yahay beeca shuruud shardigiis shuruud ka mid a ah. oo shuruuda beeca maxaa ka mid a ah? alcilmu shuruudda beeca waxaa ka mid a ah. labada ruuxee wax kala gadanaysa mid walba inuu og yahay wuxuu qaadanayo kana inuu og yahay badeecada uu iibsanayo waxa ay tahay iyo siday tahay kana inuu og yahay lacagta uu ku iibsanayo intay tahay iyo noocay tahay haddii cilmigaa la waayo beecu waa faasid soo ma waana meesha ay ka imaanayso buyuucda jahaaladu ku jirta iyo buyuuculgharar iyo sababta loo diidan diidanya waxa weeye shardi shuruudii beeca ka mida ayaa meesha ka maqan wabitaali nahyiga wuxuu ku saabsan yahay shardi shuruudii beeca ka mida shardiguu burinayaa shardiga markuu buriyena beecii o dhan baa la buraya soo ma saas way macnaha ayib taasuu ku miaalinaya intaasoo dhan marka waxa weeyaan haddii ay u noqoto ama ay u noqoto daatada shayga ama ay u noqoto shardigiisa miaal hadda aad u badanoo laisweydiiyaan maalan idinku daraya maya tan soo socoto tan soo socoto haddii uu u noqonayo buu sheekhu yidhi nahyigu wax ka baxsan shardiga iyo daatada manhiga labadaa waxaan ahayn wax ka baxsan hadduu u noqonayo marka wuxuu yidhi falan yadiira ma fasaadinayo marka cibaadada ama mucaamalada ama caadada ma fasaadinayo manhiga ma fasaadinayo macnaha sidaasuu ku asaxayaa laakiin maca alimi baa la dhahaya miaalyaal buu ka bixiyey markaasi cimaamadda waa kaa ku miaaliya waan soo sharaxnay soo ma ayib cimaamad ama xariira ama la dhacay lanna madaxa in la asturaba shardi uma hayn salaada waa shay iska muxuu ahay ka baxsan waxaa la mid a hadduu tukado isagoo gacantiisa ay ku jirto muxuu ahay katun dahaba waa nin katun dahanuu qabaa wuu ku tukaday ama silis dahabuu qabaa ama dhagahaba u durduranba oo dhaguhuba ku qabaaba a sida waayahanba muxuu ahay imtixaanka jiray ka mid tahay waad arki markaad reer galbeedkiiyo meelahaas imtixaanaad kaa tagto kuwo dhaguhu u durduran yihiinoo silsilado uga laalaadaanoo masaajidda ku jirta utay war gaaladan maxaa masaajidka soo geliyay baad isdhihi markaad haddii haddii aadan masalada fahansanayn oo ninkan dhagaha durduranaya gaalka maxaad masaajidka soo geli waxaa laga hadli gaalnimo iska daaya salaadiisu ma asaxday mise ma asixin wa saxiix salaadiisu waa saxiix haddayna dhinac kale looga imaanin dhagadhagahan dahabkee uu qaba iyo muxuu ahay faraatigan iyo siliskan iyo waxba yeeli maayo salaaddii waa sax salaadii waa sax maxay sax ku noqotay soo nebigu ma reebin ragga kama reebin in dahabka ay xidhaan maxaan leenahay nahyigaasi kuma saabsana salaadda shardigeedana kuma saabsana laakiin wax ka baxsan buu ku saabsan yahay soo ma wabitaali salaaddii waa ay aysaxaysaa laakiin way asaxaysaa ma dembi la'aan baa yaa laga fahmaya maya xidhashada waa dembiile dembi buu ku galay laakiin salaaddiisu waa asaxaysaa soo ma masaladu saas wey maana taasuu miaal iyadana uga dhigay waxaa ka mid a ah, oo hadda aad yani waayahan dambe laisu weydiiyaa nin baa maalan ruux baa xajiyey wuxuu ku xajiyey basaboort aan magaciisa ahayn sheekh culimmada soomaaliyada ka mid a ah laga sheegay inuu yidhi xajkaasi ma jiro basaboort magacayguma kuma qorraba magac kalaa ku qoran waana kusoo xajiyey xajkaasi ma asaxaya mise ma asaxaya waa asaxaya limaada lanna waxa weeye baasaboortku shardiba ma ahaba walaa kamaaliyaad xataa maaha soo masale iska cad maaha baasaboort la'aanba haddaad dhuumatood xaj ka tagto soo ma asaxayo waa asaxayo wabitaali magacbaa khaldan iyo baasaboort baa muxuu ahay daba rogan iyo waxaasoo dhan wax ka jira male xajkii waxba u noqon maayo leanna waa shay khaarij ah mid taa ka muhiimsan baaba jirtaba islaantii maxram la'aan bay soo xajiday xajkeedu ma saxba mise waa baail xajku waa asaxaya laakiin maca alimi saas macnaha lianna nahyigu safartuu ku saabsan yahay xajka ruknigiisana kuma saabsana laftiisana kuma saabsana xajka shardigiisana kuma saabsana laakiin muxuu ku saabsan yahay wax ka baxsan wabittaali waxaan leenahay gabadhu waa dembaabtay maxram la'aanta ay safartay lakiin xajkeedu waa asaxaya midda bangkog iyo indunuusiya intay ka dhacday china alaabta soo iibsatay oo suuqa keensatoo ka faa'iiday idinku waxaad tidhahdaan faa'iidadaadu waa xaaraan ya saxba maya faa'iidadeedu waa xalaal laakiin safartay gashay waa xaaraan leesh lianna nahyigu kuma saabsana beecii shardigiisana kuma saabsana beecana kuma saabsana safartay gashtay maxram la'aantaa waa nahyi ka baxsan soo ma nahyi khaarij ah waay marka yacuudu likhaarij wabittaali faa'iidadeedu waa asaxaysaa xoolaheeduna xalaalay noqonayaan laakiin waa aaima ma fahamteen marka saas waay nahyigu khaarij hadduu u noqonayo hadduu u noqonayo daatada iyo hadduu shardi u noqonayo sidaas way miaaliyaalkeedu waa inaan filantaan u beeca oo kaleeto sheekh wuxuu ku miaalinayaa tusaale uga dhigaya khaarij markuu u noqonayo beecna uu yahay haddaaban miaalinay maala nebiga waxaa ka sugan sal ly slm inuu yidhi laa talaqaw ljalab ah, dadka badeecada keensanaya banaanka ka keensanaya suuqa intayna soo gaadhin banaanka ha kula kulmina ha ka hortegina suuqa ha keensadeen suuqa markay keensadaan kaga iibsada laakiin suuqa bannaankiisa inaad kaga hortagtaan waa la reebay ayb waaba tagtayoo intaad magaalada ka baxday baad bannaankaas waxaad istaagtay magaalada kabaxeeda caanihii geelee bannaanka lasoo waday baad urursatayba Ah, suuqa intaysan aanin baad bannaan kaga hortagto laa talaqaw ljalab nahyi baad ku dhacday soo ma laakiin caanihii geeleed iibsatay iyo badeecadii aad xaggaha ka soo iibsatay ma asaxday caqdigu mise ma asax waa asaxay leesh lianna nahyigu wuxuu ku saabsan yahay wax aan beeca laftiisiina ahayn shardigiisana aan ahayn waa miaal uu sheekhu keenay buu ka mid yahay mana ayb saas daraaddeed baa shaaricu wuxuu yidhi xadiiska nebiga waxaa ku yimid wuxuu yidhi hadduu ruuxii sidaa wax lagaga gatay ee badeecada saa lagaga iibsaday suuqa markuu yimaado ay u muuqato in la siray oo badeecadii qiimo hoose lagaga iibsaday markaa khiyaar buu leeyahay khiyaar muxuu leeyahay hadduu doonana beeca saasuu ku socodsiin oo isaga raalli noqon hadduu doonana intuu fasaqo buu soo ceshani alaabtiisii hadduu doonana wax ii budhi haddii kale waa kaala noqonaya waa hadday soo baxdo in lagu sameeyey habni oo la siray hadday soo baxdo w maana ayb waxaa ka mid a maalan neef la gaaxiyey neef la gaaxiyey baa la gadayaa xoolaha caanaha loo iibsado ayaa reebaadiya dhaqatadu waxay sameeyaan neefkii si suuqa loo arko inuu caano badan yahay ayaa laba beri saddex beri baan la lisaynin candhadiisa caanaha lagu reebaya suuqaa la keenayaa mise neefka candhadiisu intay isu jirto Ah, waa lagu kadsooma marka ninkii caan u ree wuxuu leeya wallaahi ree neefkan soo maaha sidii baa lagu gatay hadhow markii la lisay waa magaan hadhow markii la lisay waxaa soo baxday neef caana yar waa ayib nebigu wuxuu reebay sal alla alay waslam in la gaaxiyo xoolaha si dadka qaabkaa looga iibiyo waxay marka leeyihiin haddii saa wax lagu kala gato caqdigu waa sax le'anna nahyiga oo gaaxinta xoolaha la diiday waa ka baxsan yahay beeca laftiisii shardigiisana waa ka baxsan yahay waa likhaarijin waay markaas saasay leeyihiin laakiin waxa de ruuxii khiyaar buu leeyahay waa la siray masale waayahan aad u badan buu sidoo kale ku miaaliya wuxuu yidhi ruux baa meel kaa kiraystay wuxuu u kiraystay waa mid timaha xiro wuxuu u kiraystay inuu dadka timaha kaga xiro waa camal mubaaxa manfaca mubaaxa way saasuu kaaga kiraystay hadhgu markuu meeshii kaa kiraystay yuu wuxuu bilaabay inuu timihiina ku xiro garhkiina ku xidho soo ma garhka xidhidiisu waa xaaraan soo ma markii garhkiina waa xiirhayaa timihiina waa xiirhayaa meeshiina adaa ka kirayy maxaad uga kiraysay waxaad uga kiraysay uun madaxa timaha inuu xidho bas timaha madaxa bas laakiin garhka maya sheekhu wuxuu leeyahay manfacada waxaad adugu asal ahaan ka kiraysay wuxuu ahaa wax bannaan wabitaali caqdigii idin dhex maray waa asaxaya laakiin hadduu caqdiga ku jirayba garhkan ku xiirahaya caqdigu ma asaxaya marka maya soo ma leanna markaa nahyigu toos wuxuu ugu dhacayaa manfacada lafteedii aad kala gadateen buu markaa ku dhacaya adiga tusaalayaasha sheekhu bixiya waa fara badan yihiin aan intaa kaga gudubno yani waxaa ka mid a ah xoolaha xaaraamta ee xajka lagu xajinayaa ka mida ah oo tusaalayaasha uu bixinaya macnaha ayb fafhamana alcilla buu ku yidhi marka cillada fahm fa kullu nahyin nahyi kastoo aada noqday lidawaati daatooyinka u noqday dawaati almanhiyi waay shayga layska reebay lafahaantiisa u noqday aw lishuruuti ama shaygii layska reebay shuruudiisa qaar kamida u noqday sayaatii wuu imaani nahyigaasi mufsidan xaal uu yahay mid fasaadiyey wixii manhiga ah wain yacud hadduu laabto nahyigii likhaarijin shay baxsan oo ka baxsan daatadii iyo shardigii labadaba ka baxsan kalcimmati cimaamadii lagu tukaday xaaraanta ahaydba weeye falan yadiiraka nahyigaasi dhibi maayo bimacnaa caqdiga ma dhibayo laakiin wuxuu keenayaa imi fafhamanna fahm buu ku yidhi alcillata cilada fahm cilada masaaisha cilalka masaa'isha xugumka uu ka dhalanayo ee xugumku xuskan yahay fahm buu ku yidhi meeshaas sheekh wuxuu tilmaamayaa masaaisha hareecada masaaisha shareecada Eh, ama kuwa la reebay ha noqdo ama kuwa la amray ha noqdee masaa'il shay kastoo alla jideeyey xikmad baa ka dambaysa cillad baa ka dambaysa shay uun ilaahay iska maagay oo uun saa layska sameeyey ama layska amray ama layska reebay ma jiro sida afcaasha alle ay xikmad ugu salaysan tahay baa sharcigiisuna xikmad ugu salaysan yahay ilaan ilaahay tabaaraka wa tacaala cabad iyo ciyaar ciyaar iyo macla la'aan wax uma sameey ma afcaashiisa iyo sharcigiisuba kulli xikmad buu ku sal cilal baa jira waxaa jira asbaab munaasib u ah axkaamtan oo keenaya macnaha taa wey mudduu ku leeyahy marka cillada faham wuxuu sheekhu leeyahy marka cillada haddaad fahanto axkaamtu ay ku salaysan tahay maalan waxaa lagu yidhi khamrada iska daaya khamrada maxaa loo reebay ya lianna caqligii bini aadamkay waxyeelaysaa cilladii baad fahamtay soo ma ayib maxaa dadka loo qisaasayo markay wax dilaan ha la dila loo yidhi si dadkii intii kale u nabadgalaan walakum fi lqisaasi xayaat axkaamta shareecada markaad cilalkooda fahanto iyo xikamka ku jiraay waxaad helaysaa faa'iide aad u weyn fawaa'idda sheekhu uu tilmaamaya waxaa ka mid a maalan waxaad fahmaysaa sida shareecada islaamku ay u sarrayso oo masaa'il kasta xikamkooda iyo cilalkooda markaad fahanto yacni waxa weeye sumuwiga iyo sarraynta shareecada ayaa kuu soo baxaysa ood aad u fahmaysaa buu leeyahy ayib waxyaalaha qaarkood marka qaarna waa macquululmacnaa oo xikmaddii cillada waa la fahmaa qaarna ma fahmayno faham la'aanta aynaan fahmaynin macnaheedu maaha inaysan lahayn cillad ama xikmad inaysan lahayn maalan kaba soo qaad duhurku waa afar ragcadood inuu afar ragcadood noqdo cilada ku jirta maxay tahay maxaa tahay xikmadda ku jirta maxay tahay miyaan garan karnaa maya laakiin garasho la'aanteenna macnaheedu ma waxa weeye xikmad iyo cillo kuma salaysna miya maya xikmad iyo cillad bay ku salaysantahay innagaan garanayn soo saas ma wahaakada axkaamta sharcigu dhan sidaas wa culimmadu waxay u yaqaanaan waxyaabaha aan macnahooda la garanaynin oo xikmadda ku jirta aan la fahmaynin waxay inta badan ku ilaaqaan tacabudi bay dhahaan tacabudi ah, waa inwaa un laynagu adoonsaday soo ma kan cillada lehee la fahmayana waxay la idhahdaan macquululmacnaa bay dhahaan macquul almacnaa macnihiisaa la fahmaya midkanna macnihiisa ma fahmayne waa nalagu addoonsaday bimacnaa macno wuu leeyahay xikmadna waa leeyahay laakiin innagaan garanayn saas way macnaha ilaahay tabaaraka wa tacala ilaa cilmiga inama wada siinin sooma ayb cilladu marka faa'iidooyin fara badan bay leedahay miaalbu miaal buu sheekhu keenaya geela maalan wuxuu leeyahay eh, maalan wuxuu leeyahay geela hilibkiisa ha laga weysaysto maxaa loo yidhi oo hilibada kale aan laga weysanayn wuxuu leeyahy culamada qaarkood waxay yidhahdeen war waxaynu cilladiisa fahmayna mehe saa uun duuduub ku liq saa uun ku qaado qaarna waxay yidhahdeen maya cillo la fahmayaa ku jirta oo maxay tahay cillada la fahmaya waxay yidhaahdeen geela sidiisaba shayddaannimo iyo isla weynan iyo santaag baa ku jiray dheh dabeecadaha noocaasina hilibkiisay ku jiraan hilibkiisa ayay ku jiraan markaad marka intaad cunto hilibkiisa shayddaannimadii iyo isla weynankii iyo santaaggii baa ku gelaya leanna bini aadamku sidiisaba wuxuu quuto oo dhacaankiisu galo bay dabeecaddiisuna noqotaa saas ma saamayn weyn bini aadamka waxaa kule wuxuu quuto miyaad aragtay culimmadoo ka hadlaysa reer galbeedka yidhahdaan hadda waxaa ugu wacan ficilola'aanta oo khubsiga iyo zinada iyo fawaaxishta iyo liwaadka iyo waxay u caadaysteen doofaarkay cunayaan waay ah, soomaalidu waxay yidhahdaan doofaar hee ficilla'aan baa loo cadaama ninkii cunana ficilla'aan baa ku dhex isagana gabadhiisi iyo naagtiisa oo la haysta danka male sooma ibnu taymiya masaladaa aad uga hadlayoo wuxuu taqriirinayaa geela hilibkiisa cunitaankiisa ile nebigaa ku sheegay sal lla lay oo axaadiis ku tilmaamay abu daawuud iyo kheyrkii ay wariyeen geela in shaydaan laga abuuray bimacnaa dabeecad shaydaan buu leehay dadka geela raaca ee geela dhaqana nebigu wuxuu ku tilmaamay eh, muxuu ahaaye fakhri iyo khuyalaa ahlulfakhri waalkhuyalaa faan iyo xarago iyo isla weynan ayaa ku jirta nebigu sal lla slam dadkii geela dhaqi jira way garan Ah, geelayda markay kuwa adhiga dhaqda iyo kuwa lo'da iyo ku soo baxaan waa dhuuman qasab inaad dhuumato waay haddii kaleetoy ku helaan way ku dilayaan ama haddii kaleeto mid yar oo kaa xoog badan bay kugu dirahayaan nagta siduu kugu hayo adiga dhaba dhaftaaba ku qabanba saas daraaddeed haddaad adhilay tahay waad carari looley haddaad tahay waad carari geelaydu waxbay dishaa dabeecaddaa marka waxa weeye geeli uu leeyahay saamayn bay ku yeelatay sheekhu wuxuu leeyahay ma xusuusta laakiin meel baan ka akhriyey buu idhi mar baa waxaan akhriyey buu idhi muxuu ahay dadka nerfoska ah casabiga casabiga waa dadka nerfoska ah, ee aadka u xanaaqa wuxuu leeyahay meel baa waxaan ka akhriyey looga naseexaynayo hilibka geelayaysan cunin waxaan u malayn soomaalidu waa wada nerfos malaha geelahaasay geelahaasaa waxay naga soo raaceen yani sabir la'aantan iyo adkaysi la'aanta iyo wax walba inaan kala tuurno oon jecelnahay iyo dulqaad la'aantani kolley meel bay nagaga socotaa bal isukeen muqaarane innaga iyo mujtamacna hadda dhulkan dega soo ma soomaaligu ma sabri karo wax yar adkaysi ma yeelan karo saas way macanaha baynamaa dadkani ya iska sabrayaanoo iska dulqaadanahayaan oo aad yaabayso marka wuxuu sheekhu leeyahay waa dhici kartaa hilibka geela ka weysaysta inay macno macquula leedahay macnahaana ibnu taymiya aad u sharxaya ayb saa'ishaasi marka waxa weeyaan waa cillada koobaad cilladu eh, fahamkeeda waxaa ka labaadood ka faa'iidaysan kartaa buu leeyahay cillada markaad fahanto ood xukumka cilladiisa fahanto waxaad uga qiyaas qaadan kartaa wax kale wix kastoo cilladaa la wadaaga xukumka xukumkiisaad siinaysaa soo saas maa shayga cilladiisa wixii la wadaagoo dhan waa qiyaaska baabka la yidhahdo markii lagu yidhahdo khamradu waa xaaraam oo qaadku yimaado oo uu isaguna cilladii lafteeda leeyahay maxaad ka fahmaysaa isaguna waa xaaraam maandooriyuhu waa xaaraam leesh lanna khamradii buu la mid yahay xagee buu kala mid yahay cilladii buu kala mid yahay ah, waa miisaanka shareecaday bay culimada qaarkood yidhahdeen ibnu qayim khaasatan ah, miisaanka shareecadu waa qiyaaska buui saxiixa ayib waxyaalaha ay ku faa'idaynaysa waxaa ka mid a ah, cillada markaad fahanto axkaamta wuxuu sheekhu leeyahay xasilooni fara badan iyo qanacsanaan ziyaada a baad shareecada ku qaadanaysaa waad ku degaysaa markaad asraarteeda fahanto cilalkeeda fahanto waxaa ka mida buu leeyahay cilladu waa daliil caqli ah sidaas daraaddeed dadka aan adilada sharciga kitaabka iyo sunnada iyo inkirsan sida gaalada iyo wixii la mid iyo ah, mulxidiinta cilalka iyo maqaasidii xikamka shareecada haddaad fahansan tahay kuwaasaa ayaga lagula doodaa saas way maanaa kuwaasaa lagula doodaa oo nin maalan khamradu waa bannaan tahay le hadduu ku yimaado maanta oo gaal ah oo khamradiiba u doodaya ma ilaahay baa xarriman baad ku dhihi qur-aankaa diiday miyaad dhihi warkac la tag buu ku qur-aan aniga maba rumaysniye xadiiska nebigaa diiday dee xadiiska maba rumaysniba maxaad dhihi laakiin ya war caqliga bini aadamku waa qaali waxa uu wax ku kala wadana waa waa caqli bahaa'imtii iyo waxana wuxuu ilaahay kaga soocay waa caqli caqliga qiimihiisa markaad u sheegto wixii caqligaa wax u geysanaya ma fiican ya mise waa xun yah wuxuu kula dhihi waa xun yah bas maxaad ku qancisay cilladii sharciga soo ma hadda maalan waddamo fara badan iyo andimada caalamka hadda lagu qasbayo sanka laga gelinay reer galbeedku qaateen waxay ku leeyihiin ruuxii wax dilay yaan la dilin waa jariimo in la dilo ruuxa ha la xidho muxuu ahaayey maalmo ha la hayo laakiin ruux wax dilay yaan la dilin dilku waa jariimo gaal noocaasahoo ama mid islaamnimo sheeganahayoo madax lagaga soo kaajay oo waxaa lagu soo akhriyay falsafo noocaasa laga soo dhaadhiciyey ayaa kuu imaanaya wuxuu ku leeyay maya dadka in la laayo maaha midkii dhintay dhimayba waaba la dilay kaase kan maxaad u raacinaysaa kan ha la badbaadiyo aayad quraan aad u keentay walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab taasi harciga horuu ahaa ah, kun iyo afar boqol ka hor buu ahaa laakiin adduunku maantu meeshu maraya miyaad la socotaa wuu ku leeyahy soo saas ma xadiis nebi baad u keentay sidoo kale maxaad dhihi marka waa inaad tidhaahdo dilka kii wax dilay waxaa loo dilayahay haddaan isaga la dilin dad kaluu sii dili soo ma kuwo kalena way ku dayanoo hadday ogaadaan inaan laysdilayninba kuwo kalaa shaqadaa qaadanoo dadka layn bedelkaad hal ruux badbaadinayso hal ruux badbaadintiisaa waxaa ku dhimanaya boqolaal buu sabab u noqonaya caqligu marka wuxuu keenayaa hal ruux ha la dilo si boqolaal iyo kumanyaal naftoodu u badbaado mise wuxuu caqligu keenayaa kumanyaal ha la baabi'iyo hal ruuxna ha la badbaadiyo markaasaa ula hadasho muxuu ku dhihi aleelahay waa runta hal ruux iyo boqol ruux isuma dhigmaan maxaad ku qancisay marka xikmaddii iyo cilladii sharcigaad u isticmaashay waa daliil caqli buu sheekhu ka marka daliil caqliya haddaad mahfahanto marka shareecada xikamkeeda iyo cilalka axkaamtani ay ku salaysan tahay waxay kuu faa'iidaynaysaa xataa mulxidiinta aan diintaba ogolayn in aad qanciso waana runtii ficlan sidaas way macnaha arrintaasi markaa waa faa'iidooyin uu sheekhu ka bixinaya cilalka axkaamta in la fahmo iyo xikamkooda iyo asraarta arrimaha iyo arrimo kale uu wakhtigu hadda aynu iisoo baxaynin inaan sheegno ayuu sheekhu ka bixinaya walaslu fi اlashyaai xilnu wamnaci cibaadaة ila biidni shaarici waalaslu sida asalka fi lashyaai waxyaabaha asal waxyaabaha dhexdooda asal ku ah, ah xilun waa xalaalnimo ashyaada asalkoodu waa xalaalnimo wamnac diid oo reeb cibaadatan cibaada diid oo reeb ilaa biidni shaarici shaarica idankiisii ogolaanshihiisa sababteeda mooye qaacidadani waa laba qaacido isa saaran shatriga hore waa qaacido shariga dambena waa qaacido qaacidada hore waxay leedahay alaslu fi اlأshyaai alxillu waxyaabaha asalkoodu waa xalaalnimo waxyaabahaasi maxay yihiin eh, acyaanta waxyaalaha la intifaacsado ee acyaanta ah manaaficda oo waxyaabaha acyaanta manaafacaadkooda ah, ah. Eh, acmaasha waxyaalaha la samaynayo ruux uu samaynayo sidoo kale waxyaalaha mucaamalaadka ah ee bini aadamka dhex maraya caadaadka cunidda iyo cabidda iyo guursiga iyo caadaadka iyo mucaamalaadka kulli waxaasoo dhan asal waxaa u ah inuu xalaal yahay asal waxaa u ah inuu xalaal yahay maxaan ka wadnaa wixii aan la dhahayno waa xaaraam waa wixii daliil loo helo wixii daliil khaasa loo waayo waa xalaal qaacidada shariga labaadna qaacidadiisu waxa weeye alslu fi اlcibaadaati almancu oo waa cagsi wixii cibaadee ilaahay loogu dhowaanayo asalkiisu waa reebid asalkiisu lama ogola asaasa asal u asal ahaan lama ogola sidaas daraaddeed wixii cibaado ah waa waxaan deliil u hello waxaan deliil u weyno inuu cibaado yahay inuu cibaado yahaa deliil loo waayo ma soconayo ah, masaladaa waxaynu ka soo hadallay markaynu soo tilmaamaynay eh, muhabbit alaxkaami bilusuuli beydkaa markaan soo maraynay baa waxaa ka soo tilmaannay sooma xusuusataan oo sheekhu soo tilmaamay adiladu qaarna waa iijaabiya qaarna waa salbiya ama cadamiya marka baabka wixii cibaado ana daliilkeedu waa hee waa ijaabi wixii daliil loo helo unbaa cibaado ah wixii daliil loo waayana asalkiisu muxuu yahay waa manci cibaado maaha waa bidco wixii aan cibaado oo ka baxsanna daliilkiisu waxaynu nidhi waa cadami soo ma waxaan leenahay addaliilu huwa cadamu daliil soo lama waa in shaygan wax daliiloo xaaraameeya bas haddii daliil xaaraameeyo loo waaye waa xalaal saas way macanaha labadaas qaacido oo isa saaran buu labada shadri kaga hadlayaa oo sheekhu macnaha ku tilmaamaya wuxuu miaal ka dhigayaa maalan ashyaadaasi waxaa soo gudagelaya masalo baan inaad ku baraarugtaan alaslu fi lashyaai ashyaagaasi waa kelimo aad u guda weyn bal waxay yidhahdaan culimmada qaarkood oo lagu tilmaamaa acamu kelima ama acammu shay waa kelimatu shay bay dhahaan shayga kelimada ugu guda weyn waa kelimatu shay baa la yidhahda leanna waxaa soo gudagelaya waxyaabaha mawjuudka macduumka acyaanta awsaafta manaaficda afcaasha mucaamalaadka caadaadka kulli shay baa la wada dhahaa soo ma marka ashyaadaa wuxuu ka wadaa haddii waxyaabuhu man ay yihiin acyaanta acyaanta waxa la yhahda wixii muuqda shay muuqda guri dhul baabuur muxuu ahay dhar badeeco waa acyaan waa wax ishu qabanayso manaaficdana waxaa la yidhaahdaa waa wixii acyaantaasi laga laga faa'iidaysanayo oo laga intifaacsanayo soo ma oo beeca waa laba nooc waa baycu lacyaan iyo bayculmanaafic baa la yidhahdaa baycul acyaan shay muuqdaan kala gadanaynaa acyaantuna waxaan dheha bayculmanaaficuna shayga manfacadiisaan kaa gaday guriganaan kaa kireeyey dukaankanaan kaa kireeyey anaa iskale asalkiisa laakiin maxaan kala gadannay manfacadaan kala gadannay marka manfaca la kala gadanaya ama cayn baa la kala gadanaya ama waxaa lagu ruuxu uu samaynayaa camal aan cibaado ahayn waxaan cibaado ahayn buu rabaa inuu sameeyo ama ma ahee mucaamalaad mucaamalaadka dadka dhex maraya oo hibada iyo waqafka iyo beeca iyo shiraha waxaasoo mucaamalaad waay ama caadaadka sida cunidda iyo cabidda iyo labisashada iyo wixii la mida waxaasoo dhan ashyaa isku dheh ashyaa oo dhan marka asalku waa xilli wixii la diidayo la xaaraamaynayana waa in daliil loo helo wixii daliil loo waayana waa xalaal cibaadana maxaa la yidhaahdaa wixii loo helo deliil in ilaahay loogu dhowaanayo alla uu rabo jecel yahay ajirna kaa siinayo taasaa cibaado la yidhahda cibaado oo wixii ilaahay loogu dhowaanayay ah ayada waa inaan daliilu helno wixii cibaado ah wixii aan daliil u weyno waa bidco mana soconayso labada qaacido isa saaran way marka laba ruux maalan hadday iskhilaafaan buu yidhi oo cayn acyaanta ka mid ah isku khilaafaan maalan xayawaan ama geed ayay isku khilaafeen markaasa mid wuxuu yidhi cunidiisu ma xalaal midna wuxu uhi waa xalaal midna waa xaaraam xayawaankan xayawaan kutubtu sheegtay ma aha wax ku soo aroorayn lama hayo war xayawaankan ma qalannaa shareecadu maynoo ogosha mise waa xaaraam mid baa soo istoogay wuxuu war wax la sheegay maahee waa xaaraame kutubtana laguma haya inaga daa midna wuxu uhi waa cunaynaa waa waa qalanaynaa kee baa saxsan ya mid kale waan qalanaynaa limaada lianna alasla fi اlashyaa alxillu ninka diiddanee dadka ka reebayaa la rabaa inuu daliilu keeno daliil sheegaya bakayluhu waa xaaraan baa laga rabaa inuu keeno soo ma ma haysid soo maaha alslu fi اlashya alxil sheekh waa cunaynaa dheh ka bax warkaas saas way maanaa marka sidaas weeye oo wixii acyaan ah iyo kulli waxyaalaha kaleo dhan halkaasay marayaan manaaficdoo kale maalan shay manfacadiisa alla kala iibsaday manfaco maalan waxaa la kala kiraystay kawa soo qaad muxuu ahaayey waxaan kaa kireeyey neef lo-a dibi baan kaa kireeyey waxaan kaaga kireeyey dibiga waxaad leedahay waxaan rabaa inaan gaadiid ka dhigto fuulo gaarisaan ku aadin rabaa markaasaa waxaa tidhi war heedha lo-da waa la dhaqdaa waa la qashaa beeraha lagu fashaa caanaa laga maalaa laakiin lo' la fuulahayo shareeca ma sheegin ya shareeca ma sheegin lo' la fuulayo saas daraaddeed adigana manfacadaasi kuuma bannaana anigna inaan lacag kaaga qaato iima bannaana ma sax baa warkaas warkaasi sax ma ah lianna alasla fi alashyaa alxillu oo manaaficdu ka mid tahay soo ma almanaaficdu ka mid tahay ayib isla nafsi shay waay mucaamalaadka waxaa ka mida maalan acmaasha waxaa ka mida maalan mucaamalaadka beeca iyo shiraha adiladeedu xaggee waa adiladeedu waxa weeye aayadda qur-aanka waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayhi wixii ilaahay idinka xarimay wuu idiin faahfaahiyey oo wuu idiin caddeeyey ilaa wixii ay dhibaata idiin qabata mooye marka wixii xaaraama alla waa faahfaahiyey waana caddeeyey wixii xaaraamnimadiisa la caddeeyey waxaan ahayn muxuu noqonaa marka ya waa xalaal wixii xaaraam ah marka waa in daliil nas loo helo waa in daliil loo helo afardii nooc daliil ama kitaabka ama sunnada ama ijmaac ama qiyaas saxiix waa in daliil loo helo haddii loo waayo sooma ilahay wuxuu inoo sheegay maaha xadiidka waxaa la mid ah maa axalla allahu fii kitaabi fahuwa xalaal wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku xalaaleeyey waa xalaal wamaa xarama fahuwa xaraam wuxuu xaaraameeyeyna waa xaraam wamaa sakata canhu fahuwa cafun wuxuu alla ka aamusayna waa wax ilaahay idiin cafiyey waa wax alla idiin xalaaleeyey faqbaluu min allahi caafiyata huwa ee alla wuxuu idiin cafiye oo idiin xalaaleeyey ka aqbala maxaa adigu isu dhibi waxaan hadduu alla kaa xaaraameeyo waa inuu sheego yidhahdo xaaraan bay kaa tahy wuu sheegi waayey soomaa aamuskaasi waa oggolaansho markaasaa wuxuu akhriyey muxuu ahaayey aayaddii qur-aan wamaa kaana rabbuka nasiyaa alla wax ma halmaamo waxyaalahan laga aamusay halmaan loogama aamusine waxaa looga tegay inay idiin bannaan tahay waxaa looga tegey oo looga aamusay inay idiin bannaan tahay macnaha ayib miaalada sheekhu bixinaya marka aad bay u fara badan yihin lakiin wax ka mid a ah haddaan soo qaadanno wuxuu bixi leeyahay maalan ruux baa maalan wuxuu soo qaatay saacad uu habeenkii ku tooso salaadda ku kaco nin baa soo boodo wuxuu yidhi war saacaddan aad habeenkii ku toosayso diintu ma oggola oo maxaa yeelay maxayna u oggoleen wuxuu yidhi nebigu wuxuu kici jiray wuuudhahay wuxuu dhahay nebigu wuxuu kici jiray markuu diigga ama digaagga dhawaaqiisa markuu maqo diiqa ayuu kici jiray saas daraaddeed saacadda tuuro diiq meesan kusoo xidho diiqa ku kac laakiin saacad ha ku kicin maxaan leenahay war wuxuu cibaado ma ah soo ma cibaado ma aha mar hadduusan cibaado ahaynna alaslu fi اlashyaa alxillu adugu ama diig ku xidho ama saacad xidho wax ku kiciyo un waay soo ma ayb taasaa ka mida miaalada uu sheekhu keenayo wuxuu leeyahay wax daliila uma uu hayo mancigaa isaga waxaa ka mida maalan makirofoonnada masaajidda lagu aadaamo ee lagu tukado ee duruusta lagu bixiyo hadduu nin yidhaahdo waa bidco waxaan leenahay muxuu ahay ma ahe alaslu fi lashyaa manaafic waay waxani manaaficdan asal waxaa u alxilu asalna axaadiis waaba ku leeyahay saan soo marnay manaa ayib adilada fara badan buu sheekhu marka keenaya iyo tusaalayaal fara badan maalan waxaa ka mid a ah tusaalayaasha uu keenayo hadday dadku caadaystaan nooc mucayana oo dhismo ah qaab inay wax u dhistaan labis maalan nooca oon shareecada dawaabidii ay dejisay ka hor imaanaynin labiska iyo qaab dhisashada guryaha ay u dhistaan iyo lama xarimi karo leesh lianna alasla fi alashyaa alxillu ayib waxaa ka mid a ah maalan tusaale oo innaga hadda aan aan u isticmaallaba aroosyada marka laysugu yimaado arooskii raashinna waa lagu cunaa waxoogaa sooriya ama gabaatiyana waa la bixiyaa soo ma boqol shilin laba boqoloo shilin baa jeebka lagu soo gelinaya adoo faraxsanoo basbaacna basraacna haysta soona dhergay baad ka soo noqon wadaaddaa soo boodo waxay yidhaahdeen sooriyada waa xaaraan war maxaad ku xaaraamayseen waxay yidhaahdeen leanna waxa weeyaan waktigii nebiga ma jirin shareecana ma sheegin marka hore waa inaan isla qirno waxaan arooska lagu bixinayo raashin inuu yahay iyo inuu bariis yahay iyo inuu baasto yahay iyo inuu lacag yahay iyo in dhar la qaybiyo ma cibaada mise waa caado waa caado soo ma cibaado ma mar hadduu caado yahay alslu fi اlأshyaa bima fii dalika alcaadaat alxilu waay in lacag la bixiyo dadkani maqsuudku waxa weeye arooska meesha laysugu yimid dadka ha lagaga farxiyo sida raashinka loo siiyana lacag ha loo siiyo soo maaha ninkii xarimaayey marka wuxuu u qaatay inuu baabulcibaada yahay sidaas daraaddeed hadduu cibaado yahayna wuxuu ka ratibay alaslu fi lcibaadaat almancu cagsiguna waxa weeye caado weeyaa cibaado maaha mar hadday caado tahayna alaslu fiiha alxillu allahuma haddii loo ekaysiiyo shay laazim ah oo shareecadu waxay laasimisay oo kale la mid ah min hadihi alxayfiya caadaadka haddii sidii shareeco oo kale loola dhaqmo markaasi bidac bay noqonayaan halkaa marka wax kaga imaan karaan haddii la laazimiyo macnaha idan qaacidadu sidaas weeye alaslu fi alashya alxillu waan fahanay muxuu ahaayey ictiraad baa ku jira culimmada qaarkood cagsi bay qabaan oo qaacidada way dabagedinayaan laakiin sidaa qaacidadu ay tahan soo sheegnay ayaa loo badan yahay wamnac cibaadatan ilaa biidni shaarici oo cibaadadii iyada inaan shaaricu inuu fasaxa mooye aan la ogolayni oo cibaada hadday timaaddo ayada asalku waa manci oo ruux hadduu maalan ku cibaadaysto cibaado waa u diidaynaa ilaa aan daliil hello cibaadadaa ku tusaya maxaa daliilu ah qaacidada alaslu fi lcibaadaati almancu aw alxadru qaacidadaasi daliilkeedu waxa weeye man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad xadiidkii caaisha fi saxiix muslim iyo xadiidkii muttafaq ahaa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad waa cibaado wixii ilaahay loogu dhowaanayo oo alla tabaaraka wa tacaala ajiriyo janno aad kaga rabtaan taa iyadaa waa inaad daliil u heshaan haddii daliil loo waayo ha islu goyn adiladaasa daliilu ah daliil kaleeto nadari ah ama caqliya buu sheekhu keeno wuxuu leeyahay cibaadaadka marka la samaynayo waxaan ula jeednaa inaan ilaahay ku gaadhno jannadiisa iyo naxariistiisa soo saas maa waa dariiq loo marayo alla ridihiisa iyo jannadiisa dariiqa ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa loo marayo miyaynu garan karnaa oo caqli ku keeni karnaa hadduusan isagu inoo sheegin shaygan jannaad ku geli ilaahay baa raalli kaaga noqon in lagu yidhaahda mooye miyaan keeni karnaa faham ku keeni karnaa waxyaabaha noocaasa ah inuu ilahay raalli ka yahay ma ku keeni karno soo ma waa inuu noo sheego saas daraaddeed baa wixii cibaado ilaahay loogu dhowaanayo waa inuu alla noo sheego rasuulku noo sheego daliil aan helo salawatu rabbi waslamu caleyh daliil markii loo helo unbuu cibaado noqon karaa haddii daliil loo waayo markaa ma soconayo way maanaa ayib cibaadada marka wuxuu sheekhu leeyahay shaygu mar hadduu cibaado yahay waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa oo qodobkani ku saabsan yahay shaygu hadduuba cibaado yahay waa inuu lix arrimood uu shareecada ka waafaqo markaasuu yahay cibaado yahay lix arrimood waa inuu ka waafaqo shareecada shayga koobaad xagga sababka keenaya waa inuu cibaadada ka waafaqo ta labaad nooca nooca uu yahay iyo jinsigiisa waa in la helo daliil loo helo qadarka iyo qiyaastiisa iyo inta tiradiisu tahay waa in daliil loo helo kayfiyada iyo qaabka loo samaynayo waa in daliil loo helo zamanka la samaynayo iyo wakhtiga waa inay shareecada waafaqdo makaanka iyo meesha lagu samaynayo waa inay shareecada waafaqdo lixdaa hadduu mid ka mida ah shareecada ku khilaafo bimacnaa waxa weye sheegaasi cibaado ma noqon karo baabulbidac buu markaa gelaya lixdaas iyo faahfaahinteeda darsigeennu insha allahu tacala habeen dambe aan u dibdhiganno biidn illah hada wabillahi towfiq wsala allahuma w sllam cala nabiyina muxamedi wcala alihi w saxbi